رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب, باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع وباب يهي أن من نسي روحي هالمامي التشهد الأول التحيات كهوري xata intasaba ilaa uu oogmay qaa'iman isagoo taagan yacnii ilaa uu istaaggiisa dhammaystirtay waay lam yarjic noqon maayo baabkani waxa weeye haddii uu ruuxu ataxiyaadka dhexe halmaan uga tago laba mid weeye intuusan istaaggiisa dhammaystiranin oo uusan si fiican u istaagin hadduu xusuusto wuu noqonaya haddiise markuu si fiican u istaago uu xusuusto atixiyaadka usoo laaban maayo wuu ka soconayaa kadibna labadii labadii sujuudood ee sahwiga ayuu dib kala imaanaya can ibni buxaynata ana anabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam sallaa wuu tukaday ama wuu tujiyey saxaabada faqaama wuu istaagay fi rakcatayni labadii ragcadood dhexdoodu istaagay waxaa laga wadaa fi rakcatayn fii tamaami arakcatayn labada ragcadood markay dhammaadeen ayuu istaagay oo mxuu ahaayey atixiyaadkii buu ka tegay fa sabbaxuu markaasay tasbiixsadeen bihi sababtiisa subxaana allah bay dhaheen siduu marayba nebigu sal ly waslam famadaa wuu socday yani subxaanallaahidoodii muusan waxba ka soo qaadin horey buu isaga socdo tiisii buu watay ayib falama faraqa markuu ka faaruqay min salaatihi salaadiisa markuu ka faaruqay sajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday salaadii buu ka baxay rawaxaa wariyey annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey xadiidkan imaamku wuxuu u tiiriyey nasaa'i qusuur baana ku jira oo sawaabku waxa weeye waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi intuba way wariyeen marka nasaa'i keliya in loo nisbeeyo qusuur baa ku jira alimaamu tirmidi wuxuu siyaadiyey riwaayadiisa wasajadahuma annaasu macahu makaana maa nasya min aljuluus markuu nebigu sujuuday dadkii ku daba xidhnaana way la sujuudeen way ku raaceen sujuuddaasina waxay ku jirtaa booskii fadhigii uu halmaamay juluuskii ama fadhigii uu halmaamay uu ka tegey yay bedel u tahay labada sujuudood macna saasuu siyaadiyey xadiidkaasi <clears throat> wuxuu faa'iidaynayaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markuu nebigu si fiican isu taagay bay subxaana allahi dhaheen kadibna nebigu ma soo noqonin sal lla alay wasalam waa ka socday tiisii buu ka watay waxay ku tusaysaa marka hadduu atixiyaadka dhex ruux halmaamo si fiican u istaago inuusan soo laabanayn xataa hadday ma'muumiinta subxaanallahi yidhaahdaan baraarujintoodaas inuusan waxba ka soo qaadaynin maxaa yeeley hadduu istaagay soo noqod ma leh ayb waxaa kaloo ziyaadada tirmidi ay laga faa'iidaysanayaa <clears throat> in dadka ma'muumiinta ah haddii imaamkooda sahwi ku dhaco iyaguse laakiin ayna sahwiga la qabin sujuudu sahwiga uu la imaanayo way ku raacayaan oo sahwigu nebigu ku dhacay sal alla alay waslam iyaguse kuma dhicina way ku baraarugsanaayeen saas daraaddeed bay baraarujiyeen oo ay subxaan yidhaahdeen laakiin maadaama imaamkaagu sahwiyey sujuudu sahwiga imaamkaaga waad ku raacaysaa sidaana waa baraarujinayaa ziyaadada tirmidi baa arrintaa faa'iidaynaysa waana madhabka shaaficiyada iyo xanafiyada wey ayib laakiin eh, hadduu ma'muumku uu sahwiyo oo ismuudsiis ku dhaco imaamna uu ku xidhan yahay asaga sahwiga ku dhacay waxaa ka xambaaraya imaamkiisa leanna waa la hogaaminayaa isaga sahwigiisa waxaa kabaya iyo ismoodsiiskiisa imaamkiisa hogaaminaya laakiin markay imaamka kala furtaan oo imaamkiisa uu ka go'o haddii markaa kadib sahwi ku yimaado waa ruux madax bannaanoo markaa sahwi ku yimid waay markaas sujuudu sahwi buu la imaanaya laakiin inta imaamkiisa uu ku xidhan yahay sahwiga uu ku yimaadaay wax ka soo qaad ma leh siyaadada tirmidi waxaa kaley faa'iidaynaysaa sujuudu sahwiga lala yimidi waxay u taagan tahay oo booskiisa ku jirtaa fadhigii laga tegay halkaasay culimmadu isku khilaafayaanoo qaarna waxay leeyihiin ma fadhigii laga tegey bay labada sujuudoodee sahwigu baddel ka yihiin mise ataxiyaadkii laga tegey laanna labadoodu way kala yihiin haddaad iska fadhiisatoodan ataxiyaadsanin xataa ra'yiga dhahaya labada sujuudood waxay beddel ka yihiin fadhigii haddaad iskahaddaad iska fadhiisato oo aadana taxiyaadsanin dee markaasi wax weeye salaadaadu waxba lagagama baahna qoladase dhahaysa attaxiyaadkii bay beddel ka yihiin haddaad fadhiisatoodan attaxiyaadsanin labada sujuudood waa lagaa rabaa wa waana masale khilaafiya wa labadan sujuudood ma waxay u taagan yihiin fadhiga mise waxay u taagan yihiinoo beddel ka yihiin attaxiyaadka marna way israaci karaan marna way kala gu'i karaan atixiyaadka iyo tashahudku macnaha ayb wacan ziyaad ibni cilaaqata qaala wuxuu uhi sallaa binaa waxaana tujiyey almuqiiratu bnu shucba saxaabigaasaana tujiyey buui falammaa sallaa markuu tukaday rakcatayni laba ragcadood ayuu qaama istaagay walam yajlis mana fadhiisanin atixiyaadkii uma fadhiisanin fasabaxa waxaa tasbiixsaday bihi man khalfahu cidda gadaashiisaabaa u tasbiixsato way baraarujiyeen waay ayib yani sabbaxa bihi bisababi waay yani sababtiisay ku tasbiixsadeenoo man khalfahu ciddii ka dambaysay ayaa tasbiixsatay fa ashaara markaasuu ishaaray ilayhim iyaga wuxuu u tilmaamay oo gacanta ugu tilmaamay an quumuu istaaga markay subxaan allah yidhaahdeen yuu intuu gacanta saa ku yidhi buu yidhi istaaga saasuu macnaha ku yidhi ilan ma hadli karo salaad buu ku jiraa laakiin gacantuu ku fahansiiye kaca way soo raaca anqumu istaaga falammaa faraqa markuu ka faaruqay min salaatii salaadiisa markuu ka faaruqoo dhammaystay ayuu sallama salaamo naqsaday wuu ka baxay salaaddii uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday wa sallama wuu salaamo naqsaday labadii sujuudada sahwi yani salaaddii wuu ka dambaysay intuu marka hore salaaddii ka salaamo naqsaday ayuu haddana labadii sujuudood ee sahwiga la yimid ayb wasallama kadibna labadii sujuudood buu ka salaamo naqsaday somayna soo marin labaduba labadaba in laga hormariyo salaamo naqsiga in laga dambaysiyo uma kadibna qaala wuxuu idhi muqiira haakadaa sidaasuu sanaaca sameeyey binaa annaga rasuululahi sal lay waslam rasuulku saasuu nagu sameeyey rasuulkoona tujinayaa sidaa yeelay buu raw axmed baa wariyey watirmidiyu wasaxaaxa watirmidi waa saxiixi xadiidka waxaa kaloo soo saaray abu daawuud iyo daarimi waxaa saxiixinaya sheekh albaani iyo sheekh shucayb alarnaud isaguna wuu saxiixinaya waa xadiis sugan waay ayb sidii kii hore wuxuu faa'iidaynayaa ruuxa taxiyaadka dhexe ka tegay oo istaagay in uusan lahayn soo noqosho xataa haddii la baraarujiyey inuusan soo noqonayn oo salaaddiisa sii wadanayo kadibna labada sujuudoodee halmaanka ama sahwiga inuu dib kala imaanayo wa can ilmuqiirati bni shucba qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii qaama uu istaago axadukum midkiin min alrakcatayni labada ragcadood xaggooda hadduu ka istaago oo markuu laba ragcadood dhammaysto meeshii atixyaad u fadhiisan lahaa uu iska istaago oo falam yastatimma uusan dhammaystirmin qaa'iman asagoo taagan ma uusan dhammaystirmin xaalo uu taagan yacni istaaggiisu muusan dhammaystiranin isagoon weli si fiican istaagga u dhammaystiranin buu marka xusuustay falyajlis ha fadhiista markaa fadhigaa ku noqo waa taxiyaadkii iyo fadhigii ha yimaado wain istatamma hadduu dhammaystirmo qaa'iman isagoo taagan xaaluu taagan yahay hadduu dhammaystirmana falaa yajlis yuusan dib u fadhiisanin wayasjudu wuuna sujuudi markuu salaada dhammaysto sajdata sahwi halmaanka labadiisii sujuudood buu dib kala imaanayaa salaada gadaasheeda wa rawa axmed wa abu daawuud wa bnu maajah sanadkiisa waxaa ku jira la yidhahda jaabir jucfi oo daciif jiddan ah culimmada qaarkoodna ay been ku tuhmeen ayb ayaa sanadkiisa ku jira laakiin xadiidku waa saxiixun liuruqihi dariiqyo kaluu leeyahay oo fayow sida imaamu طaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar wuxuu ku keenay ibraahim ibnu طahmaan oo mutaabaceeyey ninka la yidhaahdo jaabir ijucfi sidaas daraaddeed buu xadiidku saxiix ku yahay sheekh albani caley raxmat ullah saxiixu sun abi daawuudka asalkaabuu ku saxiixiyey shacib alarnaauutna sidoo kale isaguna waa saxiixinaya xadiidka sanadkiisa xukumka sanadka iyo xadiidka matnigiisu way iskhilaafi karaan waxayna isku khilaafi karaan sanadku inuu daciif noqdaa dhici karta laakiin matnigu uu ama shaahid xadiid kale u markhaati furo helo ama sanadkaba mutaabacaad loo helo sidaa ku xoogaysta marka yani dacfu sanad laa yastalzimu dacfa almatni saas way sanadka dacfigiisu kama laasimayso inuu matnigu daciif yahay yanii way kala fakan karaan marna daciif bay isla noqon marna way iskhilaafi karaan macnaha ayb xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideeyey mas'aladii horo in aan eh, la noqonaynin haddii aad istaagto ataxiyaadka dhexe inaan loo laabanayn weliba xadiisku tafsiil buu bixiyo wuxuu kala qaaday markaad noqonayso ood ataxiyaadka u laabanaysiiya fadhiga waa marka aad xusuusato adoon si fiican isu taagin markaa laabo ama haddii lagu baraarujiyo ama haddiiba adugu aad xusuusato waa inaad fadhigii ku noqoto marka ataxiyaadkii aad la timaado mxuu ahay haddiise si fiican aad isu taagto waxaa lagu yidhi falaa yajlis yuusan fadhiisanin ayib fadhigii dib ha ugu noqoni culimmadu waxay ku tacliilinayaan qaar ka mid a ah fadhiga ha ku laabanin laba sababta loo diiday waxay leeyihiin liannahu talabasa bilfardi falaa yacuudu ila sunna istaagga uu gudagalay waa farad waa laazim waxa uu ka soo tegayna waa taxiyaadkiina waa sunno adoo shay laasima ku jirana shay sunnaa looma laabto saasay ku tacliilinayaan laakiin waa marka laysla ogolaado ataxiyaadka dhexe inuu sunno yahay waana masle khilaafiya alimaamu shaafici caleyh ullah iyo kayrkii baa waxay u daliishanayaan axaadiistan atixiyaadka dhexe inuu sunna yahay xanaabilada iyo qolyalana waxay leeyihin waa waajib islamay diidana haddii laga tago in e, lagu kabayo laba sujuudoodoo sahwi ah laakiin qolona waxay leeyihiin waa waajib qolona waxay leeyihin waa sunno khilaafkaasi aharkiisu wuxuu soo baxayaa markuu ruuxu kas uga tago hadduu kas uga tago qolyaha qaba waa waajib salaadiisu waa buraysaa bay leeyihin qolyahale waa sunnana waxay leeyihin salaaddii waa asaxaysaa xataa hadduu kas uga tago lamana hayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh kas uga tegay ataxiyaadka dhexe halmaan isagoo uga tegay waa la hayaa laakiin isagoo kas uga tegay lama hayo saas daraaddeed waxaad mooddaa inay xoog badan tahay qolyaha dhahaysa inuu waajib yahay ayb haaficiyadu waxay ku darayaan sunanka iyaga laftooda u kala duwanoo sunan mu'akad ah iyo sunan hayru mu'akad ay u qaybiyaan marka sunanka mu'akadkaa buu ku jira taxiyaadka dhexe cinda shaaficiya sunanka yani waxa taxiyaadka dhexe iyo qunuudka iyo kuwaasaa gala macnaha ayb baabu man salla arubaaciyata hamsan ah, culimmada qaar ka mida ah waxay qabaan hadduu isagoo si fiican u istaagay uu fadhigii ku laabto salaadiisu waa buraysaa bay qabaan hadduu aqoonna leeyahay oo masalada garanayo caamid yahay oo u qasto halmaan u geynin oo uu laabto salaaddiisu waa baatil bay leeyahay labadaa shart hadduu halmaansan yahay dee markaasi laa mu'aahada hadduu jaahil yahayna laa mu'aahada laakiin aqoontiina waa leeyahay masalada waa garanayaa ismana halmaansanaa waa laabto fadhigii buu ku laabtay waxay leeyihin salaaduhu halkaasay marayaan waana muqtada nahyi waay falaa yajlisoo lama dhih ah, falaa yajlis yuusan fadhiisanin hadduu si fican isu taago nahyiguna wuxuu keenaa fasaad buu keenaa sooma nahyu yaqtadii alfasaad ah, yani wuxuu keenayaa shayga lagaa reebay shayga la reebay inuu fasaadayo haddaad samayso macnaha marka nahyigaa laga faa'iidaysan waana madhabu طaa'ifa min alculamaa baabu man sallaa ciddii tukatay buu baabu yahay alrubaaciyata salaaddii afarta ahayd hamsan shan tukaday salaadaha afarta ah ee saddexda ah saddexda salaadood ee afarta ragcadooda ruuxii shan ka dhigay can ibni mascuudin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalih wasalam sallaa wuxuu tukaday adduhra duhurkii buu tukaday hamsan shan ragcadood fa qiila lahu markaasaa waxaa lagu yidhi asiida ma waxaa la kordhiyey fi salaati salaaddii miyaa la kordhiyey nebi allow ma xagga rabbi baa laga sii qaala wuxuu uhi laa maya wamaa daaka kaasu muxuuse yahay su-aasha yacni maxay tahay siyaadadaad ka hadlaysaan maxay tahay fa qaaluu waxay dhahdeen sallayta waxaad tukatay hamsan shan baad tukatay fasajada markaasuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood bacdamaa sallama markuu salaamo naqsaday kadib markuu salaadda ka baxay kadib buu laba sujuudood dib kala yimi rawaahu ljamaacatu baa warisay ayb xadiidku wuxuu ku tusayaa afar ragcadood markaad tukato haddii intaad ishalmaanto adoon fadhiisaninoo ataxiyaasanin tu shanaad aad u istaagto oo sidaa shan ku tukato adiguna markaa ay kula tahay inay afar tahay salaadaadu waa asaxaysa labadii sujuudadee sahwigaadna ku kabaysaa waataan soo marnay xadiiskii abudar miyuu ahaa ee uu lahaa yani tarkiib lishaytaan waa haddii ay salaadaada ayna wax siyaadaa qabin haddii ay salaadaadu siyaado qabtana ragcaddan shanaad bay labada sujuudood kaaga dhigayaan shafci somayna soo mar faa'iidadaasay leeyahay ayb marka in sidaa la yeelayo ee salaaduna ay sax tahay baa waxay yahay madhabuljumhuur culimmada badankood baa sidaa qaba waxay qabaan abu xaniife iyo hawrina waxay qabaan labay u kala qaadayaan haddii intuu markuu afarta tukaday ataxiyaad u fadhiistay kadibna tushanaad la yimid salaaddiisu waa sax bay dheheen haddiise laakiin uusan ataxiyaadka meeshaa gelininoo shantaba isku daba xidho salaadiisa waxba kama jirtay dhehen waaba baailba waalxadiidu yaruddu calayhimaa labada imaamba xadiidka naskiisaa radinaya abu xaniifana xadiidku wuu radino oo yidhi muxuu ahaayey haddii uu intuu afar markuu tukado fadhiisto oo ataxiyaadsado oo mid shanaad u istaago mid lixaad ha ku dara buui oo tan lixaad maxaad ugu tartay ood ka raadisay wuxuu leeyahay labada ragcadood taa siyaada ahaanta ku timid halmaanka iyo tan kaleetee uu kas ugu darayaba labaduba sunnay u noqonaya sababta wax weeye salaad waxaa laga rabay shafci ah salaaddii witir bay ka noqotay hala yimaado muxuu ahaay mid kaleeto oo witirka ka saarto shafci ka dhigta labadaasina sunnay noqonaya xadiidkaa isagana radinaya waxaa kaloo radinaya xadiidkaynu soo marnayoo shafciga salaada witirka waxaa ka saaraya labada sujuudood maynaad soo marin yacni waxa weeye e, e, labada sujuudood baa ragcad ahaan u dhigmaya oo ka saaraya salaada witirka ka saaraya oo shafci ka dhigaya saas daraaddeed waa ra'yi daciifa ah wey ayib baabu tashahudi ataxiyaadsigiibuu baabu yahay lisujuudi sahwi sujuud sahwiga loo atixiyaadsado bacda asalaami salaamo naqsiga kadib waxaynu soo marnay sujuudu sahwigu salaamo naqsiga ka horna way gashaa salaamo naqsiga salaadda kadibna way gashaa soomaynaan soo marnay tafaasiisheeda intaadan salaadda ka baxdin ka bixin oodan ka salaamo naqsanin labadii sujuudood hadday halkaa galaan hadal kuma jira inaynan atixiyaad lahayn salaaddii baad atixiyaadsatay waad dhammaysatay labadii sujuudoodee sahwigaad la timid waad ka salaamo naqsatay dee meesha atixiyaad labaad maba geli karaba laakiin haddaad salaadii intaad atixiyaadsato oo aad ka salaamo naqsatood ka baxdo kadibna markaad salaada ka baxdo kadib aad labadii sujuudood la timaado labada sujuudood kadib atixiyaad labaad ma u baahantay salaamo naqsi labaad ma u baahantahay somaynaan soo marin taa waxaynu idhi xadiista waa ku suganta laakiin xaaladdaa iyada adtashahud kale oo labada sujuudadee sahwigu wataan ma u baahan tahay mise looma baahno wa halkaa way masaladu can cimraan ibni xusaynin radi allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam sallaa bihim wuu tujiyey fasahaa markaasuu nebigu sal alla alay wasalam ismoodsiiyey ama wuu halmaamay fasajada markaasuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma kadibna tashahada wuu ataxiyaasaday uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday labada sujuudood kadib ayuu ataxiyaad la yimid kadibna salaaddii waa ka baxay rawaahu daawuud baa wariyay watirmidi xadiidku waa saxiix laakiin jumlada uma tashahada awaashaad daciifa wa ayb uma tashahada xadiidku intiisa kalaa sax ama ziyaadada hadda uu la deliishanaya uma tashahada ah ziyaadadaa iyada waa ziyaada shaada oo daciifa way macnaha waxaa la keliyoobay nin la yidhaahdo ashcas ibnu cabdilmalik alxumraani oo ku khilaafay jamaaco badan oo ka iqaysan oo iqaad ah oo ibnu siriin ka warinaysa dhammaantood waa ardadii ibnu siriin ninkaasaa marka raggii kala khilaafay waana waxa shaadka loo yaqaano wey xadiidka marka qolyaha kale ziyaadada kumayna dareen uma tashahada laakiin isagaa ziyaadada wata siyaadadaasayna xadiiska ku cileeyeen a'immada xadiidku sida imaamulbayhaqi ibnu xajar alcasqalaani ka hor labadoodaba ibnu taymiya iyo sheekh albaani iyo keyrkoodba siyaadadaasay ku cilaynayaan xadiidka bisababiha buuna daciif ku yahay saas daraaddeed ma sugno ayb ragga siyaadadaasi inay shaad tahay xukume waxaa ka mida ah alxaafid abu cumar ibni cabdilbar ayaa ka mid ah laakiin bacdu ahli اlcilmi sida salaaxuddiin alcalaa'i iyo ibni xajar iyo waxoogaa waxay muujinayaan inay suuroobi karto xadiidkan cimraan shuduudkiisa inuu ku xoogaysan karo oo uu xasan ku noqon karo xadiid cabdullahi bn mascuud laga wariyo isagana daciif ku kaloo muqiire laga wariyo daciif oo labadaba ay ku timid atixiyaadsigu atixiyaadsiga ka dambeeya labada sujuudood marka waxay leeyihin axaadiistaa markii laysu geeyo way iskabaysaayo xasan likhayri bay soo gaari kartaa adiga laguma waafaqsana oo xadiisku inuu daciif yahay saasay u badinayaan ayb jumhuuri ahlilcilmi baa marka qaba inuusan ataxiyaad meeshaa ku jirin oo labada sujuudood kadib aan ataxiyaad lahayn laakiin yaa qaba inay ataxiyaad jiro tirmidi wuxuu ka soo guuriyey axmed iyo isxaaq waana maalikiyada iyo shaaficiyada qaarkood ayaa qaba ataxiyaadka meeshaa ku jira adigaa xadiiskiisa iyo naskiisa waa daciif masale xadiis daciifa ku dhisanna iyaduna waa daciifa abwaabu salaati ljamaaca salaaddii jamaacada abwaabteedii waay salaadda jamaacada wada jirka loo tukado oo laga wado shanta salaadood in wada jir loo tukado masaajida lagu tukado baabu wujuubiha waalxai calayha wuxuu baab u yahay wujuubiha salaadda jamaacadu inay waajib tahay waalxai iyo boorrin calayha korkeeda laysku boorriyo in laysku tirtirsiyo salaadda jamaacada meeshaasi sheekhu waa jasmiyey salaadda in raggu ay masaajidda la yimaadaan shanta salaadood oo jamaacada ku soo tukadaan oo la soo tukadaan wuxuu gooyey inay waajib tahay wujuubihaa laanna waa xambali wey waa xambali daliilkiisu saasuu ula xoog batay madhabka xambaligana waa wuxuu qabaa inay waajib tahay sidaa sheekhu tasriixiyey ayb laakiin sidaba loo kala deliishanayo waxaa la kala qabaa u tegi doonnaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ahqalu salaati salaad midda ugu culays badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda salaatu lcishaa'i wa salaatu lfajri waay salaadda fajar iyo salaadda cisho waay labadaas salaadood baa ugu culays badan munaafiqiinta korkooda macnaha waxa weeye salaadoo dhan way ku culus tahay sidoodaba laakiin way kusii kala culus inay salaadoo dhan ku culus tahay qur-aankaa tilmaamayo walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala baa layidhi tabaaraka wa tacaala ma yimaadaan ilaa iyagoo wahsanaya mooye cagjiid iyo wahsi bay ku yimaadaan salaadaha laakiin salaadaha usii kala daran shanta salaadood waxaa aad ugu sii culus salaadda subax iyo salaada cisha sababtuna waxa weeye xilliga cishahana waa xilliga dadku xasilaan oo la nasanayo guryaha la joogo inaad soo baxdo masaajidka soo aado waa waa xaalad salaada fajarna waaba ka sii xag jirtaayoo waaba xilligii hurdada ugu macanta marka labadaa xilli inay soo kacaani kuma fududa ilan dadka waxa soo kicinaya oo soo jafaya oo salaada iyo ku xambaarayahay waa iimaanka qalbiga ku jira waa ayagii marka qalbigooda iimaan kuma jire kufri baa qalbiga ku jira marka maxaa soo riixayoo keenaya waay wax soo riixa male ilan salaadaba waxay u tukanayaan waa cabsi ah, waa markaan nidhaahno munaafiqiinta waxaa laga wadaa nifaaqii ictiqaadiga ahaa ee muhrij can ilmilla ah laakiin bacdu ahlilcilmi waxay rajaxayaan munaafiqiinna waxaa laga wadaa nifaaqan waxaa laga wadaa annifaaqu alashqar ee camaliga ahaa ee aan diinta lagaga baxayn ilaa waxaa jira acmaal munaafiqiinta lagu yaqaanay ruuxa isagoo muslima ah haddii acmaashii munaafiqiinta lagu yaqaanay qaar ka mida uu la yimaado waana muumin waxaa la dhahayaa waa munaafiq waa beenaale maalan beenaaluhu waa munaafiq laakiin munaafiq diinta ka baxayba maya khasla min khisaali nifaaq buu ku dhacay waa nifaaq camaliya la yidhahdaa marka culimmada qaarkood marka waxay leeyihiin munaafiqiintan xadiisku ka hadlay kuwii gaaladaha meehee waa dad mu'miniina oo munaafiqiinta wax la shabaha wax la wadaagay acmaashoodii khaaskaeed wax ka mida la wadaagay nebigu wuxu uhi sal lay slam marka walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa labadaas salaadood waxa dhexdooda ku jira oo fadli iyo ajir ah la atowhumaa labada salaadood way imaan lahaayeen walow xabwan siqidba ha ahaatee xabwiga siqidana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu itlaaqaa gurguurashada saas daraaddeed baa ninka la yidhaahdo ibnu abi shayba wuxuu ku daray walow xabwan cala almaraafiqi wاlrukab xataa haba ku siqeen yacni xusullada iyo lowyahaba ha ku siqeen hadday si kale u imaan kari waayaan oo maanicuun u diido inay soo lugeeyaan xataa waxa ku jira hadday ogaan lahaayeen si kastay ku imaan karaan waan ku imaan lahay xataa inay soo siqaanba ha ahaata ayb walaqad hamamtu waxaan hamiyey buuhi walow la'atawhumaa waxaa laga wadaa la'atow maxallayhima aw maxallahumaa oo ah masaajidda walaqad hamamtu waxaan damcay buu nebigu sal lay slam an aamura inaan amro bisalaati salaada in la amro inaan amro oo fatuqaama la aqimo salaada aqimkeeda inaan amro oo markaa la aqimo uma kadibna aamura inaan amro rajulanin fa yusalliya uu tujiyo binnaasi dadka uu tujiyo salaada aqima kadibna nin aan dhaho dadka hormaro sii tuji uma kadibna analiq aan tago analiqa aan tago maciya la jirankayga birijaalin rag inaan la tago raggaasoo macahum la jirankooda xisamun ay yihiin xagallo oo min xatabin qorye ah yani xisamku waa xasma waa yani waa waxoogaagii xagal oo hal mar la qaadi karo isku xidhan oo xaabada ah dabka lagu shido ayaa waxaa la yidhaahdaa xasma jamceeduna waa xisam ayb macahum raggaasoo la jirankooda xisamun ay yihiin xagallo oo min xatabin xaaba ah ilaa qowmin rag xaggoodaan aadi lahaa kuwaasoo laa yashhaduuna aan xaadiranun imaanaynin alsalaata salaada aan imaanayn masaajidda aan imaanayn oo fa uxariqu markaasaan ku gubi lahaa calayhim korkooda buyuutahum guryahoodaan ku gubi lahaa binnaari dab baan gelin lahaa oan ku gubi lahaa ba nabig sal lay slamabisa ku tukanayaay haddii waxa uu ka tegey ayna waajib ahayn muusan muteen in guriga lagu gubo sunno laga tegey guryaha laysuguma gubo laysmana garaaco laysumana ciqaabo laakiin shay uu nebigu hamiyey wuxuu hamiyena waa wuxuun u bannaan waayo soo ma shay uu hamiyey inuu guryo u gubo waa shay bimacnaa shay waajibaa laga tego xaaraan baa lagu dhacay halkaasay ka deliishanayaan waana adilada ugu cadcad qolyaha qaba salaada jamaacadu inay fardu cayn ku tahay ruux kastoo awoodi karo rag ah inuu yimaado ayb waxaana sidaa qaba waa madhab alimaamu alawsaaci axmed iyo isxaaq abu thawr a'immada xadiidka ee shaaficiyada sida ibnu khusayme ibni xibbaan iyo ibnulmundir iyo qayrkood baa waxay qabaan inuu madhabkaasi xoog badan yahay oo ah salaada jamaacadu inay fardu cayn tahay ayb xadiiskanaa ka mid ah xadiiska daliishanaya abcan dood badan baa ku jirto qolyaha qaba inay sunno tahay salaada jamaacadu xadiiskan jawaabo fara badan bay isku dayayaan inay ka bixiyaan laakiin jawaabaha badankood waxaad is leedahay ma la socon karaan xadiidka lafdigiisa daahirka lama socon karaan ayb weli axmeda waxaa u sugnaaday can abi hurayratana uu ka warin can inabiy sal lay waslam qaala nebigu inuu yidhi lowlaa maa fi lbuyuuti haddayna jiri lahayn waxa guryaha dhexdooda ah oo min annisaa'i dumarka waduriyati iyo caruurta ah aqamtu waxaan aqimi lahaa salaata alcishaa'i baan aqimi lahaa wa amartu waxaanan amri lahaa fityaanii dhallinyaradayda yuxariquuna inay gubaan maa fi lbuyuuti waxa guryaha dhexdooda ku jira binnaari inay dab ku gubaan caruur iyo dumar dee iyagu aan dembi lahayn haddaynay jiri lahayn dhallinyaradaan fari lahaa soo guba guryaha ragga qaangaadhka ee baaliqiinta ay ku dhex tukanayaan ee salaadda ay kaga tageen lafdigaa isaga sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahda abamacshar ama abu macshar najiix ibn cabdiraxmaan oo daciifa ku jira laakiin xadiidku waa saxiix lishawaahidihi ayuu saxiix ku yahay oo kaa hore ka mid yahay macnaha ayib ama liuruqi wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula nin acmaa oo indhala ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilah xadiiska hore waxyaalaha laga faa'iidaysan waxaa ka mid ah mas'ale fuqahadu ay isku khilaafsan yihiin oo fiqhi ah oo la yidhaahdo alcuquubatu biitlaafi almaal ma bannaan tahay ruuxa haddii la ciqaabayo oo uu cuquubo muto oo nidaamka ama dawladdu ay tacsiirayso cuquubayn ay ciqaabayso ma lagu ciqaabi karaa in xoolihiisa laga baabi'iyo ama laga gubo ama laga tirtiro ciqaab ma looga dhigi karaa mise itlaafuulmaal tacsiir maba galaba xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista ay deliishanayaan a'immada qaba inay bannaan tahay jawaazu alcuquuba biitlaafi almaal maxaa yeele nebigu wuxuu hamiyey nimankaas jamaacada ka hadhay inuu guryaha ku gubo guryuhu soo hanti maaha marka waxaa lagu ciqaabayaa in hantidooda la gubo halkaa marka waxaa deliishanaya a'immada qaba nidaamka muslimiinta iyo dowladdu inay hadday maslaxo u aragto ay dadka ku ciqaabi karto inay hantida ka gubto waana masale fiqiya oo yani laisku khilaafsanya xadiiskan adiladeedu ka mid wacan abi hurarata radi allahu canhu ana rajulan nin acmaa oo indhala qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo laysa lii iima sugnaanin qaa'idun hogaamiye nin gacanta i qabto i haga kaasoo yaquudunii ihaga almasjidi masaajidka xaggiisa ii haga usha ii qabta fasa'ala wuxuu weydiistay ninkaa indhaha la allahi sal lay slam wuxuu weydiistay an yurakhisa inuu u idmo lahu isaga oo fa yusalliya markaa uu tukado fii beytii gurigiisa uu ku tukado inuu idan usiiyo guriga inuu isaga tukado maadaama indhalaya cid usha usoo qabato soo kaxaysana uusan haysanin fa rahasa markaasuu u idmay lahu isaga waa loo fududeeyo idan baa la siiy isaga tukanaya gurigiisa gurigaaga falammaa wallaa markuu jeesaday oo u dhaqaaqay ayuu dacaahu nebigu u yeedhay sal lay slam fa wuxuu uhi hal tasmacu nnida'a aadaanka ma maqlaysaa meeshaad degantah aadaanka ma laga maqlaa qaala wuxuu uhi nacamha qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam faajib aadaanka yeedhidda lagu yeedhayo ajiib yeel wey macnaha ilan aadaanku waa yeedhid waay xaya waay xaya cala alsalaa xaya cala alfalaax waa imaadda waay yeedhidda marka waa inaad ajiibto ajiibiddu waa inaad timaaddo waay saas imo baa lagu yidhi marka rawahu muslim baa wariyey wanasaaiyu iyo nasaa'i baa wariyey ayb xadiidkani isagana sidoo kale waa adilada ay deliishanayaan culimmada qabta salaada jamaacadu inay farducayn ku tahay ragga xadiisay deliishanay bay ka mid tahay maxaa yeeley waxay leeyihiin haddayna farducayn ahayn indhoolkaas waa loo cudurdaari lahaa indhoolkaa isaga waa loo cudurdaari lahaa khaasatan cid hagtana maba haystaba laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan cudurdaarada jamaacada looga maqnaan karo inay ka mid tahay indhala'aantu xadiidkanina wuxuu nas ku yahay inuu nebigu yidhi aadaanaba haddaad maqlayso imow oo cidii soo kaxaysa ma la rasuuli ilaahay imow baa layidhi aadaanka baadaad maqlaysa imow waxaa jira xadiid citbaan ibnu maalik oo fi saxiix ku yimid oo cudurdaar noocaasa intuu u sheegtay nebi alla waa inin dhala ah meeshana webi baa mara oo cudurdaar u sheegtay uu nebigu yidhi sal ly waslam gurigaaga isaga tug fasax la siiyey marka xadiiskaasay jumhuurtu deliishanayaan waxay leeyihiin dadka aan indhahala wax soo kaxeeyana aan haysanin jamaacadu laasim kuma aha oo waxay ka mid tahay acdaarta ridaysa jamaacada wujuubkeeda xadiikan maxaa lagaga jawaabay marka xadiiskani waxay leeyihiin e, jawaabaha ugu fiicanee laga bixiyo ninkani nebigu sal lla lay wasalam indhool khaasuu ahaayo indhoolayaashu isku mid maaha qaar baa sida dadka wax arkahayoo kale intay jidka soo qabsadaan meeshay rabaan imaan kara waxay ku xidhan tahay xadaqa yani fahamka khaasatan meeshuu dhowr goor maro oo kale asagoona cidina wadin buu tegi oo waxaa ilaahay ugu bedelaa indhoolayaasha inta badan markay indhabeelaan araggii waxaa loogu bedelaa basiiradoodaa xoogaysata yani garashada iyo fahamka yani caqliga iyo basiiradaa aad u xoog badnaata marka waxaad arkaysaa marar fara badan waxyaalaha dadka indhaha leh aynan dareemaynin bay iyagu dareemi karaan oo in badan xataa gacanta gacanta markay saa kuu salaamaan adoon hadlin bay qaarkood garan karaan ninkaa tahy sheekh ibn baas caleyh raxmatullah yaa waxaa laiga sheegay wuxuu ahaa nin aad iyo aad xaadiq ahoo daki ah ragga uu ruuxa uu hal mar intuu salaamo barto waxaa lagu yidhi mar hadduu ku soo noqdo uu salaamo ma hebel baa dhihi jira yacni basiiradaa xoogaysanaysa marka waxay leeyihiin ninkan indhaha le ee cid yacni soo soo hagtana aan lahayn ee nebigu yidhi haddaabaad aadaanka maqlaysa imow nebigaa wuxuu ogaa inuu imaan karo wa ilaa hadduusan imaan karaynin waa takliif maa laa yutaaq nusuusta qur'aanka iyo sunnada iyo kullibaa waxay caddaynaysaa wuxuusan ruuxu kari karaynin ilaahay kuma kallif soo ma marka lama amrayn wuxuusan kari karine laakiin maadaama la amray wuu kari karaa meesha waxaa ka soo baxaysa marka wuu imaan karay walow mashaqiya dhibba ah ku haatay laakiin wuu imaan karay isagoon usha loo soo qaban saasaa laga qaadanaya manaa khaasatan xadiidka kale cutbaan ibnu maalik marka loo geeyo su-aal la isweydiinaya waxaa la leeyahay nebigu markii hore muxuu ugu ruqseeyey markii dambena uu aadaanka haddaad maqlayso ima uu yidhi qaar waxay leeyihiin tii hore nebiga ijtihaad bay ka ahayd markii dambena waxyi baa u yimid oo saxay qolona waxay leeyihiin midda dambe waa haddaad aadaan maqlayso ta waa hadduusan aadaanka maqlayn waana daahirka lafdiga saas waay manaa ayb yani xadiiska waxaa laga faa'iidaysan bal axaadiista jamaacada ka hadlaysa in badanoo ka mid ah jamaacada imaanshaheedu waxay waajibaysaa marka aad aadaanka meel aad ka maqlayso joogto haddii aadan meel aad aadaanka aadan ka maqlaynin aad degan tahay meeshaadaas haddaad badan tihiinna jamaaca ku samaysta haddaad keligaa tahayna meeshaadaa ku aadaanoo ku aqim oo ku tuko haddaad issoo dhibtood masaajidka soo aadana way kasii sii fiicanta laakiin kugu waajibi mayso aadaankaan ka hadlayno aadaankaan ka hadlayno aadaanka mikrofoonada ma ah magaaladan ka hadlaynana magaalooyin saro dheerdheer iyo daarale ma ah marka qiyaasta aadaanku intuu gaari karo la qiyaasayo waxaa lagu qiyaasayaa bii'adii xilligaa magaalada madiine ay ku jirtay guryo gaagaaban oo guryihii iska bidaa'iga ahaa magaalo noocaasoo kale oon baabuur lahayn oon qaylo lahayn oon buuq lahayn ruuxa caadigaa markuu istaagoo aadaamo aadaankaa xaggee laga maqli karaa qiyaastu saas waaye amaa mikrofoonnadan soo kordhay iyo magaalooyinkan iyo sirahan dheerdheer iyo buuqan iyo waxan o dhan waa laga saaraya marka qiyaasta la doonayo in la helo bii'ada noocaasoo kalea markaad maqlaysa waay halkaasoo kale markuu kaa soo gaari karo yaa inaad timaadda laazim ay noqonaysaa macana ayb wacan camri bni ummi maktuum camri bni ibni ummi maktuum waa ninkii cabasa ku degtay arrintiisa waay cabdullaahina waa la yidhaahdaa oo ma cabdullaahi ba ma camar ba waxay u badan yihin inu camri la dhihi jiray an camr bni ummi maktuum qaal wuxuu hi qultu waxaan ya rasuulalla rasuulka ilaahay ana anugu dariirun baan ahay nin indhala shaasicu daari gurigiisuna fog yahay waliya waxaa ii sugnaaday qaa'idun nin ihaga oo laa yulaa'imunii aan munaasib ii ahayn aan iwaafaqaynin silic iyo rafaad iyo uun igu keeni laakiin aan munaasib ahayn oon iwaafaqaynin fahal tajidu ma helaysaa lii aniga ruksatan ma ii helaysaa wax idan iyo fududayn ah an usalliya inaan tukado fiilbeyti gurigay inaan ku tukado qaala nebigu wuxu uhi sl ly slam atasmacu nnidaa aadaanka ma maqashaa qaala wuxuu uhi nacam ha qaala wuxuu uhi maa ajidu ma helayo laka adiga rukhsatan wax idan iyo fududayn ah idan sharci ah iyo fududaynkuuma hayo ra waxaa wariyey xadiidka axmed waa wariyey abu daawuud wabnu maajah kadalika waxaa wariyey axmed ibnu khusayma waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqay imaamu nawowi iyo sheekh albaani alimaam mundirina asaaniiddiisu wuxuu leeyahay waa jayid sanadkiisu waa jayid buu leeyahay waa xadiid sugan waxaa laysku khilaafsan yahay xadiidka hore ee abu hurayra uu yidhi anna rajulan acmaa ma kan laftiisa mise waa ku kale ibnu ummi maktuum kiisa miyaa mise waa ku kale qaar waxay rajaxayeen qisadu waa isku mid qaarna waxay laba nin bay kala ahaayeen ayb keliya waxay isku khilaafsan yihiin midka hore wuxuu yidhi laysa lii qaa'idun yaquudunii ila almasjid xadiiska hore wuxuu yidhi cid ii hoggaamisa ma lihi way hagta kanna muxuu yidhi waliya qaa'idun laa yulaa'imunii cid ii hagta waan haystaa laakiin cid munaasib ii amaaha cid i waafaqaysana maaha halkaasaa marka khilaaf ku jiraa laakiin way iswaafajeen culimmada qaarkooda waxay leeyihiin midda hore uu yidhi laysa lii qaa'idun cid i hoggaamisa ma lihi oo i hagta bimacnaa wuxuu ka wadaa oo munaasiba yacni eh, marbaa ruuxa kuu joogee usha kuu qaban kara mar hadduu dhib badan yaho uusan eh, yani munaasib ku ahayn oo uusan ku waafaqaynin oo kuu nuglayn ama kuu yani wax wey mxuu ahaayey eh, kuu dhaga nuglayn sidii isagoon jirin oo kalea laga soo qaadaa laysa lii qaa'idun tan dambena wuu caddeeyo weliya qaa'idun laakiin qaa'idku laa yulaa'imuni labada riwaaya waxay isugu imaayeen marka waxaa jiray nin yani haga laakiin nin munaasiba ma ahayn saas isugu imaan kara waa hadii qisadu waa isku mid wa cabdillahi bn mascuud labada xadiis waxaa deliishanaya qolyaha qaba salaada jamaacadu inay farducaynta wa cabdillahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytunaa waan is aragnay buu idhi wamaa yatakhallafu iyadoo uusan ka dib dhacaynin canhaa salaadaha jamaacada ilaa munaafiqun ruux munaafiqa mooye oo macluumu nifaaqi munaafaqnimadiisana la yaqaano Ah, waxaan is aragnay buuhi oon soo gaadhnay iyadoo salaadaha masaajidda jamaacada ayna kadib dhacaynin ilaa nin munaafiqo weliba munaafiqnimadiisa la yaqaano mooye caan ah munaafiqnimada caanku ah kaa unbaa ka daayi jir oo kadib dhici jir walaqad kaana wuxuu ahaa buuhi alrajulu ninku yu'taa mid lala yimaado bihi isaga waa la keeni jiray yuhaadaa isagoo la tukubinayo la luudinayo bayna arajulayni labada nin dhexdooda xataa yuqaama ilaa la istaajiyo fi safi safka dhexdiisa lasoo istaajiyo bimacnaa ninka kici kari waaye oo xataa soo socon kari waaya marmar waxaa dhici jirtay ragga qaarkood inta labada dhinaca laga galo garbaha la qabto isagoo lugaha dhulka ku jiidahayo oo la tukubinayo oo yacni wax weeyaan la luudinayo ayaa safka la soo istaajin jira saasay xataa qaarkood samayn jireen waa ma aha bimacnaa in lagu laasimiyey laakiin dadaalkii ay saxaabadu u geli jireen inay salaadaha jamaacada yimaadaan xataa dhibba ha ku yimaadeen ayuu ku tusaya macnaa rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya waatirmidiya mooye xadiidkaana wuxuu ka mid yahay adiladooduu ka mid yahay adiladooda kulli waxaasoo dhan adilada qolyaha qaba inay salaada jamaacadu waajibtay qoladaasaa laba u kala baxaysa qola waxay qabaan waa waajib waana farducayn ruux kasta oo rag oo baaliqah oo aadaanka maqlayo oon musaafir ahayn oo macduur ahayn baa laga rabaa laakiin hadduu waajibkaa ka tago oo uu goonidiisa isaga tukado suuqiisa ama gurigiisa ama mawliciisa isaga tukado salaadiisu way asaxaysaa laakiinu maca alimi waa dembiile dembina waa galay gooni loogu qorayo salaadii laakiin baail mehe waa asaxaysaa qolyahaasi waa jumhuurtooda waay waasay u badan yihiin qolo waxaa jirta sii xag jirsan oo mas'alada sii dhuujisay oo tidhi salaadiisa uu goonida u tukaday waaba baail maba asixinba qoladaasi waa daahiriyada iyo riwaaya can axmed waxay leeyihiin salaaddu waaba baailba adoo aadaanka maqlaya inaad meelaha ku tukato maba asaxayso salaadaadu qolaha waa sii fogeeyeen وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxuu hi qاla rasuul صلى الlaه عليه وaلiه وسلم نabigu wuxuu yidhi salaaة الجamaacaةi jamaacada salaadeedu way siyaadaa calaa salaati alfaddi ruuxa keligiisa salaadiisa waxay ka siyaadaa bisabcin waishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo bay ka siyaadaayoo la dheer tahay wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu calayh waalih wasalam nebigu qaala wuxuu idhi salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin uu jamaaco dhexdeeda ku tukado tasiidu way ziyaadaa calaa salaatihi salaadiisa korkiisay ka siyaadaan fii beytihi gurigiisa uu ku tukado wa salaatihi iyo salaadiisa korkeedana way ka siyaadaa fii suuqihi suuqiisa uu ku tukado waxay ka siyaadaa bidcan wa cishriina daraja labaatan iyo dhowr darajo ayay ka siyaadaay ka badanta muttafaqun calayhima waxaa soo saaray axmed iyo bukhaari muslim ayb labadaa xadiis waxay tilmaamayaan ajirka ay isla dheer yihiin salaada jamaacada lagu iyo salaada gooni loo tukado maxaa keenaya inay sidaa u kala bataan horta intaynaan taa gaadhin laba xadiis baa jiro midna wuxuu leeyahay shan iyo labaatan darajay isdheeryihiin midna wuxuu leeyahay toddobiyo labaatan darajay isdheer xagga xoogga waxaa xoog badan lafdada shan iyo labaatankabaa xoog badan oo toddobiyo labaatanka way ka xoog badanta laakiin ismaba diidayaano sida raajixa ah waa layswaafajin karaa toddobiyo labaatan iyo shanlabiyo labaatan darajay isdheeryihiin wax yacni iska hor imaanaya maaha oo qolyo waxay leeyihiin shan iyo labaatanka waa mafhuumulcadad waxa u dhexeeya mafhuumulcadadkuna waa hayru muctabar shan iyo labaatan toddobiyo labaatan ma diidayso saas way qaarna waxay leeyihiin maye xaaladaha salaada jamaacada baa kala gedisan kala gedisnaantaasaana keenaysa kala fadli badnaanta maalan mar masaajidkaa kuu dhow ruuxna masaajidkaa ka fog labadoodaa sii kala fadli badan jamaacada wada tukanaya ruux salaadiisii waa fahmayaa waana khushuucayaa ruuxna cilmigii iyo fahamkiiyo khushuucdiiba waa ka maqanta waa kala fadli badan yah iyagoo jamaaco wada tukanaya ruux salaadiisii wakhti hore intuu yimid buu fadhiyey oo sugahay ruuxna markii uun la gelayay buu yimid ama mee salaada dhexeeduba dhexyuuba ka soo gaadhay qaybuu ku soo xidhay labadaasi isku fadli ma ah ee siyaabahaasa markay ku kala badanayaan waxaa ka mid a maalan jamaacada aad ku tukanaysaa kala badan wa kullamaa kaurat iljamaaca kullamaa kaura alajru waalfadlu mar kastoo masaajidka jamaacadiisu sii badan tahay waa ka fadli badan yahay midka jamaacadiisu yartahay ictibaaraadkaasaa marka yay marna ku noqon marna ay dadka qaarkoodna ka helayaan saas way macnaha xadiiska nebiga sal ly slam abu hurayra saxiixa wuxuu tilmaamayaa nebigu sal ly slam inuu yidhi midkiin markuu weysaysto waysada hagaaji oo masaajidka aado tilaabo kasta uu qaado dembina waa laga hoobinaya darajana kor baa loogu qaadaya socodkii marka aad socotay midkaan masaajidka soo aadin ma haysto waa kow midda labaad markaad masaajidka uu tago ruux inta uu salaad sugahayo oo uu fadhiyo iyada wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo salaad ku jiroo kale taana ma haysto ninkii meelaha isaga tukaday ya masaajidka dhexdiisa ku sheekaynaya fadhi kudirar miya <laughs> salaad hadduu sugayo waxa uu u xabisan yahay ay salaad tahay masaajidka dhexdiisana uusan laqwi iyo wax khalada ku haynin uu sheeko iska mubaaxa dadkana uusan tashwiishinayn laakiin wuxuu meesha u fadhiya salaad uu sugaya ay tahay ajirka waa helaya laakiin kan ama qur-aan akhrisanaya ama dikriga la imaanaya dee se fiican waa la kala tegaya ayb waxaa ka mida markaad jamaacada tukato oo salaada laga baxo meeshii aad salaada ku tukatay intaad fadhido malaa'igtaa kuu ducaynaysa allahuma qfir lahu allahuma arxamhu bay leedahay kii meelaha ku tukaday ma haysto sooma marka jawaanibtaasoo dhan baa waxaa ka imaanaya inay salaada jamaacadu ka fadli badnaato salaada fardiga taa waa labada xadiis iyo waxa ku saabsan waxaa deliishanaya labadan xadiid qolyaha qaba salaada jamaacadu waajib ma aha ee waa sunno ooyaye waxaa qaba inay sunnatoyna waajib ahayn maalik iyo abu xaniifa iyo shaafici fii axadi qowlay shaafici dhowr qowl buu ku leeyay masalada qowlashiisa mid ka mida waa sunno midna wuxuu leey waa fardu kifaayo fardu kifaayo ummadda qaar ka mid ah hadday jamaacada oogto inta kale lagama rabo midna wuxuu qabaa inay sunno tahay waana sida hada madhabka mashhuur ku ah ayib qolyahaasi maxay say u deliishadeen xadiidkan oo inay sunnanimada seebuu kuu tusayaa waxay u deliishadeen waxay leeyihiin labada salaadood midda jamaaco lagu tukaday iyo midka keligii uu ruuxu tukaday waxaa la yidhi tanaa tan ka fadli badan shaygani shaygan wuu ka fiican yahay wuu ka fadli badan yahay aslulfadli inuu ka dhexeeyaa laga qaadanaya soo ma waxa weeyaan masaajidkani kaa ka wen yahay maxaa laga fahmaya inay isla wen yihiin laakiin kani ka sito soo ma hebel hebel waa ka dheeryahay way isla dheer yihiin laakiin kanaa ka sii dheer waay afcala tafdiilkaa keena saas daraaddeed haddiiba la yidhi tii gooni uu tukaday ta masaajidkaa ka fadli badan intaa tii siina fadli way leedahay tan jamaacadaasi ka sii sidato waay maadaama tii uu gooni uu tukaday fadli loo sugay ninkaasi waajib kama tegin xaaraamna kuma dhicin bay dheh istidlaal wax weeyaan aad daqiiq u ah laakiin waxaa la jawaab badihii culimmada qaarkood ay ka bixiyaanoo waxay yidhaahdaan laba shay oo midna sunno yahay midna waajib yahay yaa marar fara badan fadli ka dhaxeeya oo tafaadulka ay isla dheer yihiin fadliga ama khayriyada ku kala badan yihiin kama dhalanayso inay isku xugum yihiin ah, midbaa sunna noqon kara midna waajib buu noqon karaya adiga wax weeyaan axaadiistii eh, hore ee caddayd sideedii oo kale uma cadda qoladaasi marka kanay kanay waxay uga dhigayaan inuu dilaaladii axaadiistii hore inuu yacni fasirayo oo caddaynayo oo uu ka dhigayo arrintaa hore axaadiistu ka hadlay jamaacada adkaysay waa un taqliid iyo adkayn mooye waxay leeyihiin waajib lagama qaadanayo wuxu sheekhu marka wahada alxadiiu xadiidkani buudi yaruddu wuxuu radinayaa calaa man abdala ruuxii buriyey salaatalmunfaridi ruuxii gooni u tukanayay salaadiisa ruuxa buriyey oo waxba kama jira yidhi yuu xadiisku radinaya salaatalmunfaridi ligayri cudrin cudurdaar la'aanna uu tukaday ruuxa isagoo aadaanka maqlaya bannaankaa isaga tukada cudurdaarna aan haysanin ruuxaa salaadiisu waa baail culimmada tidhi buu xadiiskan radinaya ayb oo wajacala ka dhigay buu dhi aljamaacata jamaacadiina shartan ka dhigay yani shardiga waxaa la yidhaahdaa shayga haddii la waayo shaygii ku xidhnaana la waayayo qolada marka waxay yidhaahdeen waa farducayn keliya meehee jamaacadu waana farducayn waana shartun lisalaa saas daraaddeed haddii aadan jamaaco ku tukanin salaadaadu waaba baail sidii salaad weyse la'aanoo kale waay sooma marka sheekhu wuxuu leeyahay salaadda ruuxa gooni u tukaday haddana cudurdaarka aan lahayn qolada burisay ee ka dhigtay jamaacada shardi ka dhigtay qoladaasuu xadiidku radinaya see buu radinaya wuxuu yidhi li'anna almufaadalata kala siyaadinta baynahumaa labada salaadood la kala fadiloo la kala siyaadiyey waa salaatulmunfarid iyo salaatuljamaca fadilidda labada xadiis ay kala fadileen tastadcii waxay u yeedhanaysaa oo keensanaysaa sixatahumaa labada salaadoodba inay saxiix yihiin sooma haddii la yidhi salaadaad gooni u tukatay iyo ta masaajka lagu tukaday tanaa siyaado wadata macnaheedu taana waa sax soo maha taana waa sax way salaadda waa asaxday maxaa yeelay hadday burtay oyna waxba ka jirin lamaba kala fadileenba sooma marka qoladaa wuu radinayaa buud waxamlu nasi buudi naskoo lagu xambaaro waa labadan xadiis ee kala fadilaya labada salaadood naskaasoo lagu xambaaro cala almunfaridi midka kelikeli u tukanaya licudrin cudurdaar dartii u tukanaya laa yasixu xamligaasi ma asaxayo adiga meeshaasi waxa wey si aad u fahamtaan qolaa waxay ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen qolyihii lahaa salaada munfaridku waa baatil baa labadan xadiis waxay kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen qolyaha gooni u tukadee la yidhi salaadooda fadli baa ku jira tan jamaacadu haba ka fadli badnaatee waa ruuxa gooni u tukanaya laakiin gooni u tukashadiisa cudurdaar u haysta oo kee oo kale ah ruux indhaloo soo gaari waayey musaafir socota ah ee dumarkii ee addoommadii dad noocaasoo kale ayna salaadda jamaacadu laasim ku ahaynoo cudurdaar haysta aadaanka aan maqlaynin kaasaa laga wadaa hadduu gooni u tukado salaadiisu fadlibeeda waana asaxaysaa taa iyo waxaa laysgarab dhigayaa marka salaada jamacada lagu tukaday amaa nin aan cudurdaar lahayn asaga kaa warkiisa meesha kaba saar salaadba ma lehe amaa labadan la kala fadilayo waa munfarid macduur ah soo ma jawaabtaasay keeneen tiibuu sheekhu ka jawaabaya marka wuxuu yidhi waxamlu nasi naskan oo lagu xambaaro cala almunfaridi kii gooni uu tukanayay licudrin cudurdaar dartiina u tukanayay laa yasixu xamligaasi ma asaxayo kaa keliya in lagu xambaaro xambaarkaasi sax maaha maxaa yeele lianna alaxaadiia axaadiistani qad dallad waxay ku tustay calaa na lianna alaxaadiisa axaadiista nebigu qad dallad waxay ku tustay calaa anna ajrahu ajirkiisu laa yanqusu inuusan nusqaamaynin waa macduurka ruuxa cudurdaar leh ajirkiisu inuusan nusqaamaynin camaa yafcaluhu waxii uu samayn jiray kama nusqaamayso lowlad cudru cudurdaar hadduusan jirin markuusan cudurdaar haysanin iyo markuu cudurdaar haysto salaaddiisu ma kala dhimanaato oo salaadiisu isku mid wey ayb wuxuu leeyahay doonayaa inuu ku yidhaahdo axaadiista nebigee kalea waxaan ka haynaa ruuxa sideedaba macduurka ah oo cudurdaar darteed shareecadu ay u fasaxday salaada uu halkaa ku tukanayo cudurdaarka dartii uu keligii u tukanayo iyo hadduu jamaacada la tukan lahaa isku ajir bay noqonaysaa marka ninka munfaridkaee macduurka ah iyo ka jamaacada la tukanaya labadaasi ajirkoodu maba kala nusqaamaanba ee labada kala nusqaamaya waa munfarid hayru macduur ah iyo ruux jamaaca la tukanaya labadaasay ajirku kala nusqaami mooyee ruuxu hadiiba gooni u tukashadiisa shareecadu u ruqsaysay salaadiisu maba isdhimaysaba nusqaanba ma gelaysaba oo isagoo jamaaca la tukaduu la ajriya taasay axaadiistu ku tustay buuri aaway axaadiistaasi marka wuu keenaya marka waata lianna alaxaadiisa axaadiistu qadaladu waxay ku tustay calaa ana ajrahu ajra almacduur ajra almunfaridi almacduur waa laa yanqusu inuusan nusqaamaynin camaa yafcaluhu wuxuu samayn jiray ka nusqaami maayo lowla alcudru cudurdaar hadduusan jiri lahayn wixii uu samaynayey cudurdaarka markuu leeyahay ma nusqaamay farawa abuu muusa wuxuu wariya muusa can inabi nebigu wuxuu ka wariyay sal lay slam qaala inuu yidhi idaa goortii marida uu xanuunsado alcabdu addoon aw amase saafara uu safro kutiba waxaa loo qoraa lahu isaga mila maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray wax la mid a ah, muqiiman markuu gurigiisa joogo saxiixan ee haddana uu fayowya raw axmed baa wariyey walbukhaari wa abu daawuud ah, soo ma jeed waa cudurdaar salaaddii jamaacadii masaajidkaad ku xidhnayd iyo khayraadkii waad ka safartay ama waad ka xanuunsatay waad soo gaadhi kari weyday ayib meelahaagaasaad ku tukatay ma waxaa laguu qorahayaa ka masaajidka ku tukaday inuu shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan kula dheri maya waxaa laguu qorayaa markaad fayoobayd eed caafimaad qabtay saad u tukan jirtay ajirkeedaa laguu qorayaa saas daraaddeed labada laysgarab dhigayo ma aha munfarid hayru macduur ah iyo ruux jamaca ku tukaday ee waxa laysgarab dhigayo waa yani mxuu ahay waa labadan kale wey man an abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay man tawada'a ruuxii weysaysta oo fa axsana wanaajiya alwuduu'a weyse qaadadka uma kadibna raaxa taga aada oo fa wajada helay annaasa dadkii qad salluu iyagoo tukaday masaajidka aada kadibna salaadii oo laga baxay tagay waa lagaa hormaray adigase waxaad islayd ka gaad ayib acطaahu allahu alla wuxuu siiyaa caza wajalla mila ajrihi ajirkiisii mili ajri man sallaaha ciddii tukatay ajirkiisa in la eg baa la siin oo waxadarahaa soo xaadirtay ciddii goobjoogga ahayd oo salaada ka qayb galay oo la tukaday jamaacada ajirkay heshay in la eg baa la siinaya ayb laa yanqusu mana nusqaaminaya daalika arrinkaasi min ujuurihim kuwan tukaday ajiriyaalkooda shay-an waxba ka nustaamin maayo qoladan tukatayna ajirkooda buuxaa la siin qoladaa kalena ajir buuxaa la siinay rawahu axmed baa wariyo abu daawuud anasaa'i waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaanina waa saxiixinaya waa cadiis sugan muxuu faa'iidaynayaa marka ruuxan waa ruux macduur ah xaalad baa qabsatay wuu soo dadaalay wuu soo weysaystay wuu soo hagaajiyey ka gaadh buu isyidhi jamaacadii inuu daahana daahidiisa waa macduur shaahiddiisa cudurdaar buu leeyahy maalan musqushiibaaba maalan saf ka gashay s hadda dhacdo kale ama weyseqaadkiibaa saf ka galay waa gaadhi kari waaya ama xaaladuu cudurdaar ku leeyihuu ku daahayoo markaasuu ka gaadhi siiray oo laga baxay buu yimi keligii buu tukaday kaanna isagoo jamaacada la tukaday buu laajirya sooma maxaa sidaa looga dhigay waa munfarid haddana waxaa la siiyey ajirkii jamaacada maxaa loo siiyey leanna waa macduur sooma daahidiisuu cudurdaar ku haystaa wuxuu rabaa marka sheekhu inuu yidhaahdo ruuxa gooni u tukanaya macduurka iyo ka jamaacadu salaadiisa maba kala badnaba labadan xadii labada ruuxay kala fadlayaan kuwaaya marka waa ruux munfarid ah laakiin hayru macduur ah soo ma iyo ku jamaaca la tukanaya labadaa weya labada xadiisku kala fadlilayan waxaana ka dhalanaya markaa uu natiijadu ay tahay munfaridka gooni u tukanayaay salaadiisu waa sax ee baail ma aha laakiin calaa madhab qolada qabtaayo farducayn inay jamaacadu tahay sida raajixa ah dembi buu galay saas man waa dembiile oo dembi baa loo qorayaa laakiin salaadiisu waa asaxaysa waana sidaasi sida xooga badan an abi saciidin hudri qaal wuxuu hi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu idhi asalaatu salaada oo fii jamaacatin jamaaca lagu tukado tacdilu waxay u dhigantaa aa iyo abaaan salaatan oo salaadood ayay u dhigantaa Ah, munfaridka marka la garab dhigo salaadiisa faidaa goortii sallaaha uu tukado ruuxii fii falaatin meel saxara dhul bahgooyo cidlo ah hadduu ku tukado fa atama oo uu dhammaystiro rukuucahaa rukuucdeeda wa sujuudaha iyo sujuuddeeda balaqad markaa waxay gaadhaysaa hamsiina salaatan konton salaadood bay gaadhaysaa rawaxa wariya abu daawuud baa wariyay salaad munfarid ah oo keligii tukanaya meel cidlaha ku tukanaya ayaaba salaaddii jamaacada ka fadli badnaatay oo an iyo abaaanlaba sii dheerba xadiikaasi waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqsan ibni xibbaan baa saxiixinaya iyo sheekh albani alimaamu zaylacina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid wuu sugan yahay su-aasha laisweydiinaya waxay tahy ninka meel cidloo bahgooye ah ku tukanaya ee salaadii sujuudiiyo rukuucdii dhammaystiray kan masaajkiiyo jamaacada la tukaday muxuu kaga fadli batay halkaasaa marka la ijtihaadayaayo nimba meel saaraya qoryo waxay leeyihiin meel cidlaha markaad joogto waa madinnatu lkhawf waa meel la baqahayo xaaladaa la baqahayona salaad rukuucdeeda iyo sujuuddeeda la dhammaystiro oo ruuxu ku xasilo waa nin geesi ah oo ilaahay dartii cabsidiisii o dhan u halmaamay halkaasay qaar ka soo geliyeen saas daraaddeed baa fadliga siyaadadaa loo siiyey qolyo waxay leeyihiin ma ahee meel cidloo bahgooye ah markaad joogto waxay u dhowdahay istustus iyo ismaqashiin iyo ha lagu arkay salaadiisu ka fogta oo waa isagiyo keligii waa isaga keligii iyo allah oo waxay la mid tahay salaada aad gurigaaga iyo meelaan lagu arkaynin ku tukatoo kaleeto fadli bay la dheer tahay maxaa yeeley markan kale waxbaa ku gelgeli kara qalbigaaga halkaana qolaa marisa qolo kale waxay leeyihiin inta badan dadka meelaha ku tukada waa dadka socotada safartuna mashaqadeeda iyo dhibkeeday wadataa isagoo mashaqadii safarkiiyo socdaalka qaba haddana intuu dego inuu si fiican u tukado rukuucdiiyo sujuudda dhammaystiro iyadana waxa weeyaan waa siyaadadii iyo fadligu halkaasuu ka imaanaya waa ijtihaadaad culimmadu ay bixiyeen laakiin xadiiska daahirkiisa iyo naskiisu waa intan inoo qoran w baabu xuduuri nisaa'i almasaajida wa fadli salaatihinna fii buyuutihinna wuxuu baabu yahay xuduuri nisaa'i dumarka imaanshahooda almasaajida masaajida ay yimaadaan oy salaadaha jamaacada ka soo qayb galaan wa fadli salaatihinna salaadooda fadligeedana baabbu u yahay fii buyuutihinna guryahooda ay ku tukadaan inay masaajidda salaadaha jamacada ka soo qaybgeli karaan laakiin ayna laasim ku ahayn cidda waajibka ay ku tahay ee laga hadlayo waa ragga dumarka maaha laakiin iyadoona waajib ku ahayn inay masaajidda imaan karaan oo kusoo tukan karaan laakiin mar walba ay u fadli badan tahay inay gurigooda ku tukadaan taasman ayb waxaa kala gedisan sidanaa kuu fadli badan sidanina waa kuu bannaanta sida kuu bannaanee laga fadli badan yahayna waad samayn kartaa sida fadliga badanna way ka fiican tahay inaad samayso marka sida fadliga badanee u fiican guryahoodawa laakiin hadday ka yimaadaan oo masaajidda kusoo tukanayaan loo diidi maayo can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi ida sta'dan ida sta'danakum hadday idinka idan idin weydiistaan nisaa'ukum dumarkiinu billeyli habeennimadii ilalmasaajidi masaajidda xaggeeda hadday idan idiin weyddiistaan oy ku tidhaahdo masaajidkaan aadayaa ifasax fa'danuu idma lahunna ayaga u idma ha u diidina amar waa rawahu ljamaacatu baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye amarkaasi fii aslihi amarku wuxuu faa'iideeyaa wujuub soo waxaa laga faa'iidaysan laba macnoba haweentu horta inaysan bixi karaynin biduuni idni zawjiha ninkeedu idmin inaysan bixin waxay u baxaysa hadday tahay masaajid baan ku soo tukanayaana in ninkiibaa waxaa la amrayaa inuusan u diidin oo fasaxo bimacnaa hadduusan asagu diidaba ku lahayn lamama abreenba waxaan awooddaadaba ahayn warbixi ma lagu dhahaa maya waxaad leedahay baa la dhahaa bixi marka htaasi waxa weeyaan idna waay lafdigana waa ka wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa tamnacuu ha diidina annisaaa dumarka ha u diidina an yakhrujna inay baxaan ila almasaajidi masaajidda inay u baxaan ha u diidina kanna waa nahyi lafdigii horena amar buu ahaa oo idna waay lafdigan dambana ha u diidina waayb wa buyuutuhunna guryahooda ayaa khayrun u khayr badan lahunna ayaga guryahooda inay isaga tukadaan baana u khayr badan laakiin hadday masaajidda soo aadaan ha u diidin haddaad raggi tihin raw axmed waa abu daawuud waxaa saxiixiyey xadiidkan xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusayma alimaamu nawowi ciraaqi sheekh albani intuba wayna saxiixinayaan xadiidka waa sugan yahay yani waxa weye qaybtiisa horena dee waa jamaacada warisay wiil uu cabdulaahi binu cumar dhalay baa xadiiskan markuu sheegay buu yidhi wallaahi lanamnacuhunna walla inaannu u diidaynaa buuhi markaasuu ibnu cumar intuu ku xanaaqoo caayey buu wuxuu ku yidhi nacaskiiyow nebi maxamed baa yidhi baan ku leeyahay buui adiguna waxaad leedahay waannu u diidaynaa miya weligay kula hadli maayo waa wiilkiisii lanna nebigaas sidan leh aduguna waxa wey intaad ka hor timaadaad dhihi waan u diidaynaa oo maxaad adigu si adag buu marka ugu jawaabay waana gooyeyba wiilkiida saas manaa leanno sunnada nebiga sal alay wasalam saxaabada agtooda qiimay ku fadhideen macno weyn bay ku fadhideen wax la fududaysan karana ma ahayn an abi hurarata radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam xadiidku marka wuxuu faa'iidayn inay masaajidda kusoo tukan karaan ragguna ay u ogolaadaan laakiin inay masaajidda kusoo tukadaan inaysan laasim ahayn xaggee laga qaadan wa buyuutuhunna khayrun lahunnana waa laga qaadan inayna laasim ku ahayn waxaa kaloo laga qaadan ragga laleeyahay u idma maxaa yeele haddayba laasim tahay inay masaajidda kusoo tukadaan ragga idankooda kuma xidhnaateen soo ma marka waxa weye laazim ma aha iyaga waxba kuma waajibayaan bilitifaaq ama ijmac ayb wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa tamnacuu ha diidina imaa allahi ilaahay addoommadiisa u diidina masaajidallahi masaajidda ilahay u diidina addoommada ilaah iyo masaajidiisa haysu diidina addoommada dumarkaa laga wada waa jamcu ama amadana dumarkaa la yidhahdo macnaa addoon waay oo dumarkaa macnaha ayb walyakhrujna ha baxeen buu nebigu yidhi sal lay waslam tafilaatin ayaga oon soo udgaynin ayagoon soo udgaynin yacni hayru mutatayibaat mutacadiraat waay ayagoon is-udginin oon soo udgayninna ha baxeen ayb rawaw axmed baa wariyey wa abu daawuud nawowi baa saxiixiye sheekh albani lishawaahidihi xadiikaasi qayd buu inoogu darayo dumarku markay baxayaan oo bannaanka u baxayaan waa inay baxaan oo ay ku baxaan ayagoo oon soo udgaynin yacni cadarka iyo barfuunka iyo eh, bukhuurka iyo waxyaalahaas soo udgayoo dhan baa la diidan yahay maxaa loo diidayaa le'anna waxa wey ragga shahwadooday kicinaysa markay iyadoo udgaysa ay jidka soo marto raggu sankay la raacayaan jidadka taagan soo ma meeshaa marka waxa weeye fitna ka dhalan fitnadaasaa la diidanya ilaan shareecada waxaa ka mida sideedaba taxadarkeeda iyo maxaasinteeda waxaa ka mid a xumaanta uun dhiciddeeda keliya lama dagaalantee iridaha oo dhanna way ka sii xidhaa ah, ilaan shayga haddaadan iridihiisa xidhinoo iridaha furto inuu dhacaad sahashay soo ma shareecadu marka iridahay sii xidhaa shaygani marka waa shay kicin kara xumaan keeni kara oo nooc dacwo ah ayb waa xaaraan marka inay baxaan ayaga oo soo udgaya hadday udgayaan oo cadar iyo barfuun iyo wax udgaya isticmaalaan waa inay guryaha ka bixin ma imaan karaan masaajidda marka saasuu xadiidku faa'idaynaya walyakhrujna tafilaat waxay haleeshiiyaan culimmadu udgoonka waxay haleeshiiyaan ziinada oo dhan dharka aad u qurquruxsan iyo eh, waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan quruxda oo daakhiliga ah sida maalan cilaanka iyo dahabka iyo waxyaalaha issaaraana iyagooduna indhaha soo jiita wixii sanka soo jiidanaya haddii la diiday waxa isha soo jiidata soo kama darra leanna xumaaniba waxay ka bilaabataa ishay ka bilaabataa ishu waxaa la yidhahdaa waa sahanka zinada waa sahanka zinada laba aan ishoodu isqabanin ma kala zinaystaan soo ma hadduuba indhala yahay ama indhala'dahay dee xaggeeba laysaga imaanba saas daraaddeed marka ugu horraysa waxaa sahamiya oo tijaabada geliya waa isha saas way macnaha nadratun faibtisaamatun muxuu ahay eh, fa kalaamun fa mawcidun fa liqaa'un bay culimmadu marka hore lays arko ishu isku dhacdo ah, marka dambena waxoogaa laysu muusoodo laysu dhow la caddeeyo marka xigtana la wada hadlo marka xigtana la ballamo marka xigtana xumaantii dhacdo tartiibkaasayba ku timaadaaba sidaas daraaddeed isha wixii soo jiidanayana looma ogola markay masaajidda imaanayaan waxay uga qiyaas qaataan walyakhrujna tafilaadkaas ayb wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweenay kasta oo asaabad asiibta bukhuuran unsi iyo wax udgaya falaa tashhadna yaysan xaadirin macanaa la jiranka naga alcishaaa alaakhira cishaha dambe yaysan imaanin cishaha dambe salaad cisha yaysan imaanin oo soo xaadirin waa nahyi nahyiguna taxriim buu faa'iideeyaa rawaahu muslim baa wariyey abu daawuud wannasaa'iyu iyo nasaa'i baayaa wariyey wacan ummi salamata ummi salama waxaa laga weydinay anna rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu idhi khayru masaajidi nnisaa dumarka masaajidooda ka ugu khayr badan qacru buyuutihinna guryahooda gudaheeda waa guryaha salkooda ayaa ugu khayr badan masaajid waa meelahay ku tukadaan khayru masaajid الnisa dumarku meelahay ku tukadaan meelaha ugu khayr badan qacru buyuutihinna guryahooda salkoodaba raw axmed baa wariyey kadalika abu yacla iyo طabaraani baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif cabdulahi bn lahiica ku jira iyo daraaj nin la yidhaha ayb laakiin xadiiku waa xasan lishawaahidih xadiika xaadiis kalaa xoojinayso uu nebigu leh sal ly waslam haweenayda gurigeeda baqayba qaybta ka sii shishaysa ayaa ka fadli badan salaadeedu ku fadli badanta oo masaajidka dariska ah, waxaa ka fadli badan inay maalan ardaaga ku tukato barxadda inay barxadda ku tukato waxaa ka fadli badan inay qolka fadhiga ku tukato qolka fadhiga waxaa ka fadli badan inay qolkeeda jiifka ku tukato kullamaa ay guriga gudihiisa sii jirto salaadeedu waa sii fadli badanta sidaas axaadiis kaloo sii caddaynaysaa jirta macnaha an yaya bni saciid can camrata binti cabdiraxmaan wey can caaishata qaalad waxay tidhi low anna rasuula allahi sal allahu alayhi waali wasalam nebigu haddii ra'a uu arki lahaa min annisaa'i dumarka xaggooda hadduu ka arki lahaa maa ra'aynaa waxaan aragnay bay tidhi ee soo baxay dib ka soo baxay lamanacahunna dumarka wuxuu u diidi lahaa min almasjidi masaajidka waa u diidi lahaa kamaa manacat sidii banuu israa'iila siday ugu diideen oo kale banuu israa'iila reer bani israa'iil nisaahaa dumarkooda say ugu diideen oo kale ayb qultu waxaan idhi buu yidhi haddaana yaxya bnu saciid licamrata camrata binti cabdiraxmaan waa ardadii ardayaddii waxa waaye caaisha waxaan ku idhi buu yidhi oo isagana sheekhadiisa ah wa manacad banuu israa'iila reer bani israa'iil ma waxay diideen nisaa'ahaa dumarkooda miyay masaajidda u diideen qaalad waxay tidhi nacam ha dumarkii reer bani israa'iil masaajidda waa loo diiday caaisha marka waxay leedahay muttafaqun calayhi caaisha waxay leedahay nebigu xilligii uu dumarka masaajidda u fasaxayey dumar ilaa oo xijaaban oo asturan oo waxay ahayd mujtamac nadiif ah bay meeshu ahayd laakiin dumarku waxay dib ka keeneen iyo isbeddelka dhacay hadduu nebigu ogaan lahaa waa u diidi lahaa bay tiri oo maxaa dib ka yimi yacni waxa weeye dhar quruxsan iyo inay dumarka issoo udkiyaan iyo muxuu ahayey ziino iyo iyo tabaruj iyo waxyaalo badan baa dib ka yimi caaisho wakhtigeedii oo wakhtigii saxaabadaba u badan hadday sidaa leedahay maanta gawr ya ka daroo dibu dhalwa xaalajadu waa sii xumaata culimmadu waxay leeyihiin waa meesha ay leeyihiin haweentu markay masaajidka aadayso waxaa sharti ah amnulfitna waa in fitna aamin laga yahay inay iyadu fitna soo jiido ama mujtamacu ku fitnoobo ama cirdigeedu fitnoobo ama kuwa waxboobahaya ama kuwo wax qalqaashanhayo oo yani waxa way dumarka maskaxda ka xadaya waa in ay fitno aamin laga yahay haddii aan fitno aamin laga ahayn cinda daalika waxay leeyihiin masaajidda waa laga mancin waxayna ku salaysantaha marka qaacidadii ahayd dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix haddii cirdigeeda loo baqo oo mujtamacu mujtamac faasida noqdo ama dumarkuba ay ka baxaan shuruudii loo dejiye walyakhrujna tafilaat soo ma hadday udgoon iyo dhar iyo yacni wax soo jiidanaya ku baxaan markaasoo kale caaisha say tilmaamayso in la manciyo ijtihaadkeeda waay qawaacidda shareecadaana xoojinayso haddii meesha mafsadda ka imaanayso mafaasidda in la reebo reeboo laga hortago bay shareecadu ka hormarinaysaa masaalix la keeno oo yani dar'ulmafaasid baa muqadam ah mar walba haddii ay cinda tasaaxum waay cinda tasaaxum baa sharti ah haddayna kale xoog badnayn markaa macnaha hada billahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alihi w saxbi